طarafeyn labadii daraf mid ahaani uu ka kale ku shardiyayo marka sidii baycuba shuruudulbeycna ay gaar u ahayd ashuruud fi lbeycna ay arrin kale u ahayd tanna waa sidii oo kale oo tani waa ashuruudu fi rahn aha shuruud rahni shuruud rahni waa inagii soo aragnay laakiin kani waa ashuruudu fi rahni shuruudii rahniga dhexdiisa la dhiganayay weey qofku odhanaya waxaasaa ii shardiya haddaba shuruuddaasi labay u qaybsami qaybi waa shuruud laa tunaafi muqtada alcaqdi shuruud aan ka hor imanayn caqdigan rahanku wixii uu keensanayay dee taasi waa caadi oo kama hadal waayo warkeedu waa iska dhan yahay waxa uun in la ogaado u baahan shuruudda ka hor imanaysa rahnigu wixii uu keensanayey maxay saameyn yeelanaysa wa in sharaa hadii uu shardiyo buu yihi fi rahni rahanka dhexdiisa shardan shardi hadduu dhigto qof yunaafii ka hor imanaya muqtada rahni rahnigu sidii muqtadihiisiiy maaragtay uu ahaa waxa uu keensadaa caqdigu sidiisa wixii uu keensan jiray wax ka hor imanaya hadduu qof shardisto in kaana yanfacu raahina haddii shardigani uu waxtar u leeyahay ninka wax rahmaya oo isagu shardi uu dhigto isaga waxtar u leh ka kalena dhib u leh sida inuu yidhaahdo marka waktiga la gaadho haddaan lacagta iska soo bixin kari waayo laygama iibinayo rahanku muxuu keensanayey markii waktigii la gaadho haddaad lacagtii iska bixin kari waydo in wixii la iibiye dee ma oo lacagtii lagala soo baxo hadduu shardiba ka dhigta adeer waad haysanaysaan uun oo yaani waxa weeyaan waad iga haynaysaan laakiin sinaba looma iibin karo waa sharun munaafin limuqtada rahni shardi ka hor imanaya rahanku wixii uu keensan jiray wuxuu waxtar leeyahay raahinkii soo maa batala rahni buu ku yihi xaaladaa iyadaa rahnigani baaba faasid gebigiisuma ansixinba maxaa yeelay faa'iidaba ma lahaba wax la wax faa'iidaa oo uu leeyahay ma jirayo muqtadihiisii iyo wixii caqdigu uu keensanayay iyuu dee ka hor imanayaa shardigani wuxuu yihi wain kaana yanfacu lmurtahin hadduu yahay shardigani mid rahanqaataha waxtar u leh ka kalena dhib ula day wey fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badan yahay annahu yabtul rahanku inuu ku burayo muxuu yihi maalan wuxuu yihi kaasaa ii rahana goortaan doonaanan iibin karaa waktigii daintoo la gaadhin iyo iyadoon la gaadhinba hadduu sidaa yidhaahdo oo kana waayahay yidhaahdo iyadana meeshaasi rahankaasi ma ansaxayo maxaa yeele rahanka muqtadihiisu wuxuu ahaa markii daynta waktigeedii la gaaro ee la bixin kari waayo in la iibiyo ayuu ahaa marka hadduu shardisto in qabla alxuluul uu iibiyo waa sharun yanfacuhu waa yaduru lmurtahina markaa horta isagu waa shardi faasida caqdigii rahanku miyuu ku burayaabay labadan qowl ku jiraan isagu waa shardi faasido isagu hadal male laakiin rahankii miyuu ku burayaa mise rahankii intuu iska asaxo ayuunbaa waktigii daynta hadii daynta la bixin waayo la iibin halkaasaa labada qowl ku jiraa laakiin shardigani inaanu isagu ansaxaynin isaga qowlaynku kuma jiraan waxaa kamida mid a waxaa maaragtay ka shuruudaha dee murtahinka anfacaya faasidka inuu yidhaahdo waanan iska isticmaalayaa waxaanaan rahan u haysanaya waxaana ii shardiga inaan iska isticmaalo markaasuu waayahay yihi de intifaacaasi bilaa muqaabil weeyaan wixiina caariya maaha marka isaguna waa sharطu munaafin limuqtada rahni muqtada rahnigu waxa weeye manaaficdiisa adigu shaqa kumalid ninkana manaaficdiisa iskale marka haddaad sidaa tiraahdo ansixi maayo allahuma ilaa haddii bayc arrintu ay tahay gaari baad iibsatay toban kun oo dollar baad siisatay waxaad rahantay dhul dhulkii waxaa la shardistay in lagu intifaacayo ilaa inta laga gaarayo waqtigii rahanka daynta oo maalan sanad baa lagaa sugay markaa waxaa lagu yihi gaariga toban kun oo doolar baa lagaa sugay ayaa lagaa iga iibinayaa oo sanad markuu dhamaado aada bixinayso dhulkaana aad rahan u dhigayso aanu manaaficsanayna dhulkaasi oo aanu iska deganaanayno sanadkaa haddii sidaa lagu yidhahdo adna waayahay tiraahdo waxay xaqiiqadu tegaysaa baa la yidhi jamcun bayna baycin wa ijaara iib iyo ijaaraa meesha ku wada jira oo gaadhiga waxaad siisatay toban kun oo dollar oo mu iyo manfacada dhulkaaga ee sanadkaa dhulkiina rahan baa tobanka kun ugu dhigtay xaaladda noocaasa muctamadka madhabku waa inuu ansaxayo oo gaadhigan muqaabilkiisii iyuunbaa noqonaya lacagtan iyo manfacadan dhulka gaariga muqaabilkiisii bay noqonaya markaase haddana dhulku uu lacagta qeybteeda lacagtan dadaynta ah uu raham u ahaanaya marka xaaladda way iska caadi baa hadday qaabkaasoo kale tahay laakiin bayciyo maalan laazimay oo dhammaaday haddii rahanta la dhigayo rahnu tabaruc baa la yidhaha rahnu tabaruc ay arrintu tahay shardiga shardigana la raaciyo dee manfacadii wax u muqaabilii meeshaa ma jiraan marka waxay noqonaysaa wax aan saxay shardi aan sax ahayn ayuu noqonayaa rahankii miyuu ku burayaa laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay mayanee buri maayo maxaa yeelay de ninkii raahinka ahaa wuu ugu tabarucay ninkan murtayinka ah isagunbaa ugu tabarucay iska deganow dhulka ama haddaad doonto horaabaad ka iibin kartaa waa tanaasul waa arrin tanaasule ha iska ansaxda bu ayuu kaa hore leeyahay kaka markaa waa waa ansax kalihii wuxuu leeyahay waa nooc tanaasul mid baa tanaasulaya la iska daayo laakiin muctamadku wuxuu leeyahay maya qaab shardi in caqdiga loo soo geliyo waxay keensanaysaa takyiir limuqtadaa alcaqd caqdigani wuxuu keensan jiray qadiyadiisii iyay bedelaad ku tahay marka taasi ansixi mayse inta caqdigii sidiisa loo gunto hadhow wixii laysu daynayo ee laysu tanaasulayo iyadoon caqdigii shardi lagaga dhigin oo aan lagu darin hadhow wixii laysu qabanaya laysu qabto wuxuu yihi wain shara wain shurita arahnu fii baycin ama wain sharata arahna fii baycin famtanaca min aliqbaadi aw qabadahu uma wajada bihi habata lahu lkhiyaaru fi faski اlbayc wain sharaa fi lbayci rahnan faasida baطla اlbaycu fi axadi اlqowleyni duna اlaakhar halkan wuxuu kaga waramayaa alrahnu اlmashruuط fi اlbayc rahnigaa laba loo qaybiya rahnu tabaruc iyo rahnu mashruuط fi caqd kalbayc rahni iska rahnu tabaruca iyo rahni mashruuطun fi caqdin caqdi kale oo dayni ku jirtay shardi u ah rahnu tabarucu waa maxay rahnu tabarucu qof baa dayn kugu lahaa waaba kugu lahaa horu kugu lahaa wuu kuu yeedho wuxuu ku yihi waa niyow dayntii rahan baan u baahanahay maxaad odhan kartaa waxba niyow rahan geli mayne insha allah waktigeedu iska sug waa iska dayn karta waaad ohan kartaa may waxba rahan ma bixinayo maxaa yeele dayntan waa lagugu yeeshay dee daynta waktigeedii un bay sugaysa xaq laha dayntii oo laasimtay oo caqdigeedii hore u ahaa in hadda lagugu qasbo inaad rahan keento waxbaad kala iibsateen toban kun oo dollar baad gaari ka siisatay sanad markuu dhamaadaan idin keenaya tii waayahay baa lagu sidii baad ku kala tagteen maalintii dambe kaasoo daba hadleen waxaa loo baahan yahay rahan bay ku yidhaahdeen maxaad leedahay waxaad odhan kartaa wallaahi waxaan idin rahmo ma hayo iska raalli ahaado iska suga haddaad markaa ka yeesho rahantaasi rahnu tabarruc bay noqonaysaa adaa ku tabarucae rahan de waxa weeyaan wax kaaga xidhnaayeen maaha waayo iibkaagu adiga wuu kuu dhacay gaarigaagii waad yeelatay nimankan waxaa xaq aad ugu leedahay lacagta inay waktigaa sugaan inay rahanku weydiiyaan xaq xaqkuuguma laha laakiin way codsi ay kuu soo jeedin haddaad markaa ka yeesho rahantaasi rahnu tabarruc baa la yidhaahdaa alrahnu lmashruudu fi lbeyci waa maxay markiiba lagu lagaa iibinayay baa waxaa lagu yihi toban kun baanu kaa siinaynaa oo sanad lagaa sugayo shardi waxaa noo inaad rahan dhigto waa in markaa waxaa la rahmayo inaad rahan dhigto haddii laa fasid baycu noqonaya siday noo soo socdo laakiin waa inaad tiraahdid waxaana shardi nooa ah, dhulkaaga halkaa inaad rahan nooga dhigtid oo shaygii la rahmayey waa in laysla qeexo marka caqdiga la geli gaariga waanu kaa toban kun baanu kaa siinay oo sanad lagaa sugayo shardina waxaa noo ah dhulkaaga halkaa ku yaala inaad noo raado dabetana isagina muxuu odhanayaa waan idinka iibsaday gaarigi ka siistay dhulkaygana waan idiin rahmay sababul wujuubkiibaa dee ayaa soo galayo waa caadi iijaabkii bayca ah markaad rido dhulkana ii rahma ayaad leedood raacinaysa shardiaad ka marka maxaa la odhanayaa waa rahnun mashruuطun fii baycin waa rahan shardi u ah caqdigii iibkuu shardiba ku dhex yahayu ku dhex jiraa haddaba wuxuu yihi wain sharada rahna rahanta haddii uu shardi ka dhigtay fii baycin markii uu wax iibinayey iibkiisii iyuuba shardi uga dhigay rahan oo dee lacagtaa daynay famtanaca min aliqbaali iibsadihii deetana markii waa yahay la ee sidii lagu kala iibsaday ee deetana la yidhahdaba dhulkii nagu soo wareeji ayuunbuu imtanaca min aliqbaal wuxuu ka meeraystay oo uu diidayba inuu soo wareejiyo soo wareejintii iyo gudoonsiintii ayuu diiday raanta uu guddoonsiinayay ayuu meesha usaa ma dhiibaya ama waabu ka noqdayba dee wuxuu aan ka noqday raanki ila raanku goor buu laazimayy ya bacda alqabdi buu laazimayy markaasuu idhow raantii waa iska daayey iibkiina waa ii laazimay odda waa inagii kala tagnay kol haddaynu kala tagnay iibkiina waa ii laazimay rahantaydina kol haddaan idinku wareejin imuu laazimin iga raalli ahaada waxba idin rahmi maaye imtanaca min aliqbaal haye ninkii markaa macidlaa la diraya jawaabtu waa habata lahu lkhiyaaru fii faskhi lbayt waxaa isagana u banaan baaicii khiyaar iyo door buu uleeyahay inuu baycii isaguna ka noqdo oo baycii u fasaxo maxaa yeelay iibkiisa shardi baa ula socday maqsuuda shardigiina umuu nabadgelin waa tan laga bi'iyey isaguna inuu markaa buriyo iibkii ayaa usoo baxaysa aw qabadahu ama waabu qabdoodo waa lagu soo wareejiyey uma wajada bihi cayban laakiin ceeb buu ku arkay raanti raanti inay ceeb leedahay ayuu arkay iyadana habata lahu lkhiyaaru fii faskhi lbayci waxaa isla markaa iyadana u banaan inuu iibkii ka noqdo oo uu fasakho baaici iyaa iyadana u banaano de isaguna xaaladan iyadana rahantii maadaama aanay u badqabin halkaa dee dhibaataya culays baa ka soo gaarhaya shardigiisuna rahan buu ahaa asalkuna waa inuu yahay shaygu maarata daahirku waa inuu shaygani salaame iyo nabadqab waa inu markaa uu yahay haddii markaa ceebi meeshii ay timid rahantii umay nabadgelin kol haddaan rahantii nabadgelin iibkii inuu ka noqdo ayuu awoodu helay xaalada saddexaad wa in sharaa fi lbayci maslada saddexaad ee arahn mashruud fi lbeyc ku sugan wain sharata fi lbeyci beyca dhexdiisii hadduu shardiyo rahnan faasidan rahan faasidan oo waa sidee oo kale waa tusaaleheed marki nawad bixinaynay kaa iibinaynaa toban kun baanu kaa siinaynaa oo sanad lagaa sugayo waxase noo shardiya inaad rahan dhigto markaasuu yihi waan iibsaday shardigana waan aqbalay waayahay rahantani maxay tahay rahanti imika la rahmi waxba lama rahmi waa majhuul wixii la rahmayeyba waa majhuul sharطa fi lbayci rahnan majhuula rahan majhuula ayuu beyca dhexdiisii ku shardiyey rahankii majhuulka de rahanulmajhuuli laa yaصixu fainamaa faina bayc majhuuli laa yaصix fakadalika rahnu maa laa yaصixu baycuhu laa yaصixu rahnu wa inagii soo marnay kol hadday sidaa tahay dee waxaa la leeyahay rahantii waa faasid rahantii mar hadday faasid tahay iibkii ka waran baطla اlbaycu fi axadi اlqowleyni duna اlaakhar iibkii laba qowl baa ku sugan muctamadku wuxuu leeyahay iibkiina waxba kama jiraan oo iibka laftiisii waa faasid maxaa yeelay waxa ku laran shardi faasida shardigaa faasidka ihina wuu burinaya oo shuruud badan oo faasid ayna soo martay oo burin jirtay iibka shardiga aan burinayna de waxa weeyaan shuruud gaara ayay ahayd oo iyagu ictibaaraad gaara loo yidhi iyagunbaa buraya iibka ma burinayaan laakiin kani wax loo baahnaana ma aho de daruuri umu ahayn iibka iibkana daruuri umu ahayn tawsiiq iyo wax maaragtay noocaasa ayuunbuu ahaa fasidna waa laga dhigay shardina iibkii baa looga dhigay ma ansaxay saasuu kaasili waa muctamadkii qawlka kale wuxuu leeyahay maya wuu ansaxaya iibku wuu ansaxayaa waxaa uun da meesha imanaya kol haddaan rahantii aanay ansixin khiyaar unbaa iman kare laakiin iibku sidiisa wuu ansaxayaa maxaa yeelay rahantani de iibka kamay mid ahayn markeeda horeba shardi kaloo la yskaga daray buu ahaa shardi kaloo la yskaga daray uunbuu ahaaye iibka kamuu mid ahayn arkaantiisana muu ahayn shuruuddiisana muu ahayn iibkan shuruudihiisi wiiisi shareecadu ay u dhigtay wuu dhammaystiran yahay shardiganunbaa ku lalan waa caqdi kale oo faasida markaa ma burinayo oo muxuu lamid noqonayaa wuxuu la mid noqonayaa khulfu shardigii hadduu yidhi neefkan waxaan kaaga iibsaday bishardi inuu riman yahay oo ay soo baxdo neefka inaanu rimanayn maxaynu odhanaynaa iibku wuu ansaxay laakiin maxaa qofkii u banaan khiyaaru khulfi shardi marka in halkana sidii oo kale la yihaa iyay ahayd buu leey waa in la yidhaa buu leeya qowlka kale xagga tawjiih ahaan waa qawi tawjiih ahaan waa qawi laakiin muctamedku waa kaa hore oo waxay leeyihiin waxa weeye waa kii madhabku naha can baycin wa shardin xadiis daciifaho halkaa hore lagu soo wariyo naha can baycin wa shardin beyc iyo shardi buu nebigu diiday markaa shardigii kol hadduu maanta shardigii meesha jiro shardigiina faasid yahay iibkani ma ansaxayo lakin xadiiskiina waa xadiidkiina waa daciif halkaana waxaynu uga baxaynaa alrahnu lmashruuط fi lbeyc alrahnu lmashruuط fi lbeyc iyo axkaamtiisi waxaynu haddaba u gudbaynaa rahankii oo inoo ansaxay oo sugnaaday oo lala kala wareegay oo laazimay axkaamtii ka ratimaysa axkaamu rahni bacda asixati waluzuum wey sixadii iyo luzuumkii markay dhacaan rahanka axkaamtiisii iyaynu halkan ka gelaynaa axkaam dhowra ayuu inoo sheegi wuxuu yidhi ka koobaad walaa yanfaku min arahni shayun xataa yaqdiya jamiica adayni walaa yanfaku ma furmayo oo ma baxayo min arahni rahankii ka bixi maayo shay-un shayna xataa yaqdiya ilaa qofku iska dhiib iska bixiyo jamiica dayni dayntoo dhamaystiran laba baloor baad raante toban kun oo dollar baa lagu lahaa laba baloor ayaad rahantay laba boosoo dhulka ka oo aad lahayd baad labadiiba rahantay tobankaa kun baad u rahantay shan kun baad iska bixisay kolkaasaa tiri labadii baloor mid iisii daaya labadii boos waa aniganoo dee shan kun baan bixiyey soo maaha kaasi waan la baxay miyaad xaq u leedahay may baa lagu leeyay walaa yanfaku min arahni shay-un rahanka wax kamidii bixi maayo xataa yaqdiya jamiica dayni ilaa iyo dayntiiyoo dhammaystiran uu markaa qofku bixinayo dayntii ilaa uu dhamaystirayo waa saas oo kale markaa waa wasiiqa baa la yidhi o daynkoo dhan buu wasiiqo waxaanu u yahay daynkoo dhan baa ku tacalluqay hal doolar intuu kugu dhiman yahay baalkii rahankiibsuusiisiis u ahaanaya shilin la bixi waa qadiyadii rahankaa la yidhi o ayaa sidaa keensada way fuqahadiina waa isku raacsan yihiin buu leeyay ibn lmundir raxmat ullaahi caleyh walaa yanfaku min arahni shayun xataa yaqdiya jamiica dayn taas waa xukunka koobaad walaa yatasarafu araahinu fi rahni bima yubطilu xaqa lmurtayni kalbayci wاlhibati walaa bima yanqusu qiimata rahni kalubsi اthawbi wataswiiji اlamati wawaطiha in kanat miman taxbal wain kanat miman laa taxbalu jaaza waطuha waqiila laa yajuuz ويجuز أن ينتفع bه فيma lا ضرر فيه على المرتين كالركوب والاستخدام وله أن يعير ويؤجر إن كانت ويؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين وإن رهنه بدين آخر عند المرتين ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز وإن اعتقه ففيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق والثاني لا يعتق والثالث إن كان معسرا لم يعتق وإن كان موسرا عتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه وإن أحبلها فعل الأقوال إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء وإن بيعت بعدما اعتقها ثم ملكها لم يثبت العتق intaan musanifku raximah llahu tacaala wuxuu kaga hadlay tasarufaat raahini fi lmarhuun tasarufaat raahini fi lmarhuun qofkii shayga rahmay wixii uu rahmay ma ku tasarufi karaa ma ku intifaaci karaa cuquud kale ma ku geli karaa maxaa ka banaan maxaanse ku banaanayn tasarufaadka raahinku uu marhuumka u geysanayaa laba qaybood weey qayb banaan iyo qayb aan banaanayn qaybta aan banaanayn buu soo horreysiiyey qaybta aan banaanayn waa saddex saddex qaybood laba kamid mida isagaa halkan si toosa ah u sheegay oo wuxuu yihi walaa yatasarafu raahinu raahinku kuma tasarufo fi rahni rahankii ugu tasarufi maayo uma banaan waa goorma bacda sixati waluzuum baynu hore usoo nidhi tasarufaad axkaamta imika aynu ka warramaynoo dhami waa bacda sixati waluzum marka macnaheedu waa maxay tasarufaadkani waxaan aan ka hadlaynoo dhami waa bacda luzuumi arahn ah, rahankii markuu laazimay kadi laakiin rahankiioo aan laazimin waxba mamnuuc kaama aha waayo gebigiisa waad ka noqon karta kole dad gebigiisaba ka noqonayso waxa aynu halkan diidayno oo dhami way kuu furan yihiin halkaa laakiin waa bacd alqabdi weeyaan arrintani uguma tasarufa buu yihi ko bima yubطilu xaqa almurtahini wax xaqii murtahinka gebigiisaba meesha ka saaray xaqii murtahinka gebigiisaba wax baabi'inaya kal bayci in la iibiyo kale wixii aad rahantayba haddaad cid kale ka yibiso ood lacagtiina iska qaadato ninkan maxaa u rahman wa all wa u rahmani meesha ma yaallaan tasarufkaa burinaya ninkan xaqiisiiya baabaa ah ka dhigaya ma banaano sida iibka sida hibada xoraynta ayaa halkaa laga soo istisnoon doonaayo masale inoogu iman doonta ila wii haddaad xorayso addoonkii aad rahantay haddaad xorayso ka waran uu xoroobo qoladan maxaa u rahmi ma nin xora u rahma nin xori rahmanaan maayo marka cidqigu halkan uu soo gelaya laakiin maadaama shareecadu ay axkaam gaara siisay isaga bal stina la gelin doona wuu inoo imanaya halkaasaanu ka bixi doonaa oo halkaasuu mustasna ka noqon waa qeybtii koobaad taasi marka maxaa ku galay iibkii baa kuu galay iyo hibadii iyo wax alla wixii milkiga oo dhan zuulinayay waaye waa qaybta koobaad ee aan banaanayn qaybta labaad ee aan banaanayn walaa bima yanqusu qiimata arahni sidoo kale lama ogola wax qiimihii rahanta hoos u dhigaya wax qiimo dhac ku samaynayo qiimihiisa dhimaya isagana lama ogola maxaa yeelay ninkani hadhow muxuu ku tala jiraa inuu iibiyo de inuu qiimo sare ku iibiya isaga faa'iida ugu jirtaayo marna aan waxaan xaqiisii ka yaraanin marka haddaad wax qiima dhac ku keenaya aad samayso de waad dhibaataysa lama ogola sida maxay oo kale kalubsi lubsi maradii rahmanayd inaad iska xidhato way gaboobeysaa soo maa oo way honoobeysaa marka lama ogol wa taswiijil amati addoontii rahmanayd inaad nin u dhisto de iyadana ha dhowtoono marka la iibsanayo addoon la qabo iyo addoon aan la qabin isku qiima maaha addoonta la qabo qiimaheedu u hooseynaya ilan manaaficdii qaar baa cid kale leedahay oo ninkaasaa iska daba soconaya meeshii ay tagtaba kii kolbe iibsadaba isna wuu garab joogaay wuxuu le waan qabaa oo de isagu markaa zawjkeedii unbuu ahaanaya meeshay tagtaba marka isku mid ma noqonayaan marka inuu guuriyo iyadana lama ogola wa waihaa in kaanat miman taxbal sidoo kale waxaan la ogolayn oo qiimo dhac ku keenaya in loo tago oo loo galmoodo haddii ay tahay tu markaa uur qaadi karta maxaa yeelay dee markii ay uurkii qaado rafaad baa ku imanaya sooma waan rafaadaysaa hadhow toorana dee lamama iibin karo oo ilmo ayaa meeshii ku jira aan isagu rahmanayn ilma aan rahmanayn baa meeshii ku jira soo ma oo isagu rahantii aan ahayn lana qiimeyn karaynin isagoo meesha ku jira ilaa intay ka umulayso inaan la iman umushiina inay kuba dhimataa dhici karto hawlo badan baa markaa meeshii imanay markaa hadaba waa ka mamnuuc wacigiina waa ka mamnuuc wain kaanat miman laa taxmalu haddii aanay gabadhani gabadh markaa uur qaadi karta ahayn oo ama ay de kaba yar tahay ama ay ka weyn tahay qof markaa uur qaadi kara ama da ilmagaleenkiiba maalan inta ciladi ku timid laga saaray oo markaa aan markaa meeshii jirin jaaza waduhaa xaaladaa iyadaa ah, wadcigii waa iska banaan yahay buu yihi sheekhu wa qiila laa yajuuz meema banaanana waa layi yani laba wajhi meesha ku sugan wajhi wuxuu leeyahay way banaantah oo maxaa loo baneeyey de waxaa loo baneeyey wixii laga baqanaya meesha ka baqan wixii laga baqayey meeshan ma jiro kol haddii wixii laga baqayey aanu jirin wax ninkan loogu diida inuu ku istimtaaca meesha ma taal wejigiisu waa cad yahay soo ma waa addoontiisii istimtaaceedu xalaalu ahaa wax dhib ah oo ninkan ugeysanayaana aanay jirin waa u fasaxa sheekhu taasuu ku tegey taasuu rajaxdo adiga arkaya waana wajiih min xayu atacliim waqiila laa yajuuz baa laakiin loo badan yahayo iyadaa muctamada oo ma banaano wadigii xataa wain kaanat laa taxmalu ma banaano maxay ciladu tahay cilla halkan ka cillo kale ma jirte waa albaabkaa la xidhaya ber albaabka iyaa la xidhayaa lakin albaabkaa la xidhaya hadii aan nas lagu xidhay waxba in albaabka la xidha maaha anigu ka horaan la jira laakin de muctamadku waa kan dambe xasman lilbaab waxaynu samaynaa kol haddii aynu tacliil wax ku diideynay tacliilkiina aanu meesha jirin de waxa weeyaan in la furo weeyo sidaa sheeku uu rajaxay huwa waxa weeyaan aqwaa fi tacliil xagga tacliilka iyada ayaa xoog badan waqiila laa yajuuso markaa qoladaasi waxay leeyihin albaabkana xidhan marka albaabkaasi inuu saa isaga xidhnaado midda kale qof la moodayay inaanay uur qaadi karin baaba iska qaadi karta markaa si aanay hawshaasi su imaan albaabkaasi u xidhnaado halkaa loo soo dhawaan bay yidhahda halkaa maxaad ku haysataa laba qaybood oo kamida a qaybihii tasarufaadka aan la ogolayn ah ee aan u furnayn ninkii raahinka ah qaybta saddexaad marka istinaagiisa uu sheegayaynu istinihiisu sheegi doonaa ayaynu tilmaamay wuxuu yihi wayajuus haddaba maxaa bannaan wixii aan banaanayn sheegnay maxaa banaan wayajuusu waxaa banaan an yuntafaca bihi in loogu intifaaco ama an yantafica bihi raayinkii inuu ugu intifaaco fii maa laa darara fiihi cala lmurtahin wixii aan wax dhiba ku hayn rahanqaataha inuu ugu intifaaco raahinki iyaa banaan ka rukuubi sida dabeerkiisii rahmanaa inuu iska fuulo ama gaarihiisii rahmanaa uda iska kaxaysto iskaga shaqaysto walistikdaami adeegsigii uu adeegsanayay markaa addoonkiisa ku shaqaysanayey iyo sidoo kale de guri hadii uu yahay deganaanshihii uu deganaanayay iyo waxaa lamidkaa ah. iyadu way furanta hadii ay beer ahayd inuu beerto oo ka shaqaysto oo maaragtay waxa aan dhibaato ku hayn oo dhan xaq buu uleeyahay loomana diidi karo marka isagu intifaacii mubaaxa ahaa ee aan darar lahayn xaq buu uleeyahay oo markaa waa yahay gaarigii mays maraainkaa loo celinayaa haddii aanu si kale ugu intifaaci karin hadduu halkaa isagoo la haysto ku intifaaci karayo maalan hadday hal tahay caanale oo la maalayo oo qoladii markaa murtahigi de meesha ay u dhow yihiin oo subax walba intuu ku kalaho soo maalo uu kasoo kasoo noqon karo waxaa leeya halkeedaa kusoo maal oo hasoo ceshin haddii laakiin aanay suuragal ahayn inuu wixii ku intifaacay ilaa uu soo celiyo wuu soo ceshan karayaa murtayinkiina muxuu samaynayaa markhaatiya ayuu u samaynayaa inaan hashii rahmanayd uu ceshaday si uu usoo maalo si aanu hadhow udafirin oo aanu u odhanin waynagii rahantii fasaknay ama kumamaan rahminba ama kaamaan soo ceshan si aanu markaa u odhan taasi way u furan tahay maxaa kaloo u furan walahu an yuciira shaygii rahmanaa inuu cid u caari ahaan u siiyo hau yidhaahdo waxa weeyaan ku adeego iyaduna way banaan tahay muxuu icaareynayaa dee adeegaa marka horeba isagaba u banaanaa wixii isagaba loo fasaxay sida gurigii deganaanshihiisii iyo gaariga ku adeegsigiisi wixii lamidka ahaa ee isaga loo ogolaa inuu cid kale ku wareejiyo cid kale u icaareeyo iyaduna way banaan tahay markaa caaridida shardi kuma xidhno saddex wayujira inuu xataa kireeyaaba banaanba gaarigii inuu kireeyo gurigii kireeyo laakiin waa maxay in kaanat muddat lijaarati waa haddii muddadan kiradu duuna maxili dayni waktigii daynku uu maaragtay loo qabtay ay ka sokayso shan bilood baa ka dhiman dayntii saddex bilood inuu kirayo ama afar bilood ama shan bilood oo maalin la maalan ama shan bilood oo gawa oo maalinta de ay maaratay dayntu berri xaali noqonayso in maanta markaa kiradiina ay dhammaanayso hadday sidaa tahay waa caadi oo iyaduna dee dhib kuma haysan ninkan ninkan wax dhibaato ay ku haysaa in gurigu intii aan waqtigiisa la gaarin uu kiraysnaa waxba dhibaato kuma hayso kolka iyadana kiradiina waa la ogolyaho caadi w in rahanahu bidaynin aakhara inda almurtayni fa fiihi qawla halkani waxay iyadu mustafne ka tahay qayb saddexaad oo qaybti mamnuuca ahayda oo waa maxay maa yaqtadii musaaxamat almurtayn waxyaalaha aan la ogolayn waxaa kamida maa yaqtadii musaaxamat almurtayn wax keensada in la cidhiiriyo ninkii rahmaday arrinta kun doolar baa lagu lahaayoo balood aad halkaa ku leedahay ama boos aad meesha ku leedahay oo labaatan kuna iyuu ayaad rahan ahaan ugu dhigta ku kalaad isagana shan kun ka daysatay kolkaasuu ku yiri rahan baan u baahanahay isla booskii baa tidhi waa kuu rahmaya miyaa la ogol yahay may oo maxaa loo diiday ninkan inuu meesha lagu celiliyo lama ogol ninkan in lagu cel labaatan kaa kun isaga ura meeshaaso dham isaga u rahmanta in hadhow lagu cidhiidiyo oo lacagtii meeshaas ka soo baxaysay isaga lala cidhiidhsado lama ogola marka kaasina wixii musaaxamo keenaya lama ogolay haddaba masalo ayaa waa laga soo reebayaa la yihi waa la ysku haystaa waa maxay in rahanahu haddii uu ku rahmo bidaynin aakhara dayn kale hadii uu isla kii hore ku rahmo cinda almurtahini murtahinka agtiisii inuu u rahmo fa fiihi qawla ninkani dhulkani wuu u rahmanaayo kun dollar buu ugu rahmanaa dhulkiina waa dhul weyn lacag badana marka aad kusoo noqota waxaa tihi war niyow toban kun baan kaaga baahanahay dayn waan ku dayminayaay rahan baan u baahana ah. dee saudiga dhulka iga haya dhulkaasuuni dee tanna rahan ha u noqdo ayaa tiri waa runtaa iyagu ku filan yahay waa yeeho niyay ansaxaysaabaa laysku hayo waayo dhulkani wuu rahmanaa dayntii hore ayuu u rahman yahay dayntan dambe musaaxamo ayay dayntii hore ku samaynaysaa ma la odhanayaayo lama ogolaanayo mise waa la ogolaanaya wuxuu yihi fafiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midka sixada badani annahu laa yajuuzu waa inaanay banaanayn oo waa maxay maxaa loo diiday de waa almashhuulu laa yushqilu meeshan way mashquulsan tahay oo dayntii hore ayay u rahman tahay dayn kale ma qaadi karto kii hore oo la fasakho mooyaane kii hore oo la fasakho mooyaane oo horta meesha ka baxa deetana hadhow intood waxaaga isku geysato koob iyo tobankii kuba aad tiraahdi dhulkaasaan u rahmaday iyo waayahay sidaa waa la ogolya intaad tirahdaan kii hore waan fasaknay deetana haddaba dayntii hore kunkii hore iyo tobankan kun koob iyo tobankaasoo isku dhan dhulka igu raha iyo waan kuugu rahmay sidaa marka la yidhaha ayuunbu ansixi buu leeyahay muctamadku laakiin tobankan kunna dhulkii un baan u rahmayaa kii hore labuusa hadal qaadinba kii hore marka horeba kunka ku rahmana tobankan kunna isaga un aan ku rahano lama ogola buu leey almashquulu laa yushal muqaabil asxul muxuu leeyay muqaabil iska caadi mushkilad ma laha cid oo maanta meesha ninka ku haysataa dee ma jirto oo soo soo waa isagii uun kol hadday isagii uun tahay wax basiya ma lehe waa iska caadi qawaaciddii madhabka kan dambe ad moodaa inuu waafaqsan yahay aan muctamadka ahayn maxaa yeelay waa isla labadoodii un sawma tasarufkan ay sameeyeen wuxuu ka dhigan yahay iyagoo kii hore fasakhay un oo imika rahmad cusub geliyadoo koob iyo toban kun u rahmay meelo fara badan oo kalena saasoo kalea la sameeyey madhabka uu sameeyey marka in halkana sidaa la sameeyo ayay ahayd aduu arrintaa sheekh islaam zakariya alansaari kitaabkiisa uu ku sharaxayo albahjat lwardiya muxuuha manduumadii ibnulwardi ee waxaawiga ku nadmiyey sharaxa uu kuleeyahay weyn masalada uu ku tilmaamaya ishkaalkaa markaa maaragtay sibuu u yar tawjiina isu yar waafajinayaayo waa haddaanay niyada ku qaban buu leeyahay asaxan aanu sheegaynaa hadday haddaanay niyada ku qaban intay inay kii hore intay ka baxeen ay caqdi cusub labada ku wada gelayaan hadday niyada ku qabtaan way iska caadi buu leeyahy lakin haddaan niyada ku qaban iyaan laga hadlaya lakin waxba taasina dee niyo kuqabadkaasi iska markaa wuxuu noqonayaa wax aan eh, wax badan looga sii baahnayne tasarufkoodanaaba sheegaya in ay meesha ka saareen dhulkaasi inuu kun dollar oo keliya u rahmanaado ay imika caqdiyeenna in koob iyo toban u rahmanaado marka in sidaasi la yidhaahdo iyaduna aad bay qariib u tahay oo madhabka masaaishiisii kale way waafaqsantay wuxuu yihi win actaqahu fa fiihi halaathatu aqwaal kan waataynu sheegnay halkii laga soo reebay masaladii cidqiga weey addoonkii rahmanaa haddii ninkii lahaa xoreeyo ma xoroobaya hadduu xoroobase raantii maxaa laga yeelaya wuxuu yihi wain actaqahu fa fiihi halaathatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan axaduhaa qowlka koobaad yactiqu wule wuu xoroobayaa wuu xoroobaya mar walba oo maxaa mushkiladu agay markaa sababtu maxay tahay de waxay leeyiin qofkii lahaabaa xoreeyey soo maaha sharciguna xoreynta waabu ku dadaalaaba markaa lamid maaha iibkii iyo hibadii iyo kuwaa lamid maahe xoreynta sharcigu aad buu u jecel yahay maadaama sharcigu xoreynta uu jecel yahay wuu fulaya deetana ninkana lacagtiisi baa laga qaadaya loo rahan ahaan loo dhigay lacagtiisii ayuu bixinay oo haddana waxba islahayna oo laga sugaya marka uu markaa lacag helo ayuunbuu dhigay kaasi saasuu wathani ka labaad wuxu yihi laa yactiqu waxba xoroobi maayo oo maxaan u xoroobeyn dee waa tasarufun yubtilu xaqa almurtayn xaqii murtaynka wax burinaya wey sidii bayciyo hibadii dee lama ogolayn kaana markaa asalkii kuwii lamidka ahaa ha ku socdo wathaaliu ka saddexaad qowlka saddexaad tafsiil buu geliyey oo muxuu yihi in kaana mucsiran hadduu ninkani yahay sabool aan waxba hayn lam yactiq addoonkiisu xoroobi maayo wax kaluu dayntii ku bixiyaba haddaanu haynin oo uu markaa rahan-aan imika usii dhigo addoonkii xoroobi maayo si aan xaqii murtayku meesha uga bixin wain kaana muusiran hadduusan saladan yahay oo u wahaysto cataqa addoonkii wuu xoroobi wa ukhidad minhu lqiima qiimihiisaa laga qaadi wajucilad rahnan makaanahu booskiisi baa la dhigayo iyada rahan noqoni addoonkii unbaa la qiimeyn labaatan kun buu gooyi labaatankaa kun baa la dhigaya keen laleeyi rahan baa looga haynaya labaatankii kun hadda waxaa lagu le haday doonto waaba shan lagu leeyahay waaba shan ama shanta kun un la dhigo lama dhigayo labaatankaba waa la dhigaya ilan aafaaba iman karto si kalaaba waxu dhici karaan hadday markaa ku heshiiyaan war shantaada iska qaado shan iyo tobanka kale aan iskala baxo oo iminka dayntiiba udadejiyo waa caadi laakiin hadduu isagu leeyay daynta waktigeedi hala sugo imika maaha waktigeedi hala sugo labaatankii kun ba halkan aynu ku haynayno waxaynu leenahay rahan weeyi qowlkaa saddexaad baa markaa muctamadkiiya oo kan saddexaad wuxuu ilaaliyey sharcigu tixgelintii uu xoreynta siin jirayna waa ilaaliyey raahinka aq murtahinka xaqiisiina wuu ilaaliyey oo haddii ninkii sabool yahay de waxaa la yidhi ninkan xaqiisaa meesha ku buraya waxba xoroobi maayo haddaanu sabool ahayn ee uu hodan yahay uu ladan yahay waxaa laleeyahay sharcigu uu tixgeliya tana sii daayo lacagtana ka qaado ninkan xaqiisii lacagta ha lagu ilaaliyo kaasaa markaa muctamadkii wain axbalaha masaladani waxay daba socotaa wadcigii aynu diidnay wainagii nii addoontii loo galmoon maayo wain axbalaha hadduu hadaba intuu u tago ay ur u qaado sayidkeedii sayidkeedii hadday uur u qaado fa cala alaqwaali saddexdaa qawl baa ku sugan saddexdan qowl baa kusugan maay saddex qowl ku sugan yihin yacni waa umu walad ma noqonaysa addoontu markay sayidkeeda uur u qaado maxay noqon jirtay umu walad baa la odhan jiray oo axkaan gaaray lahay marka fa fa cala alaqwaali unbu ina yidhi dee wuxuu la hadlayaa dad wax fahmaya marka ay fa xukmulistiilaadi ama fa xukmu kawnihaa uma waladi inay umu walad noqonaysaa cala alaqwaali saddexda qowl ayay ku dhigan tahay oo haddaynu kaa nidhaahno wuu xoroobaya kii la xoreeyey wuu xoroobaya haddaynu nidhaahno tii la ureeyeyna umu walad bay noqonaysaa haddaynu nidhaahno ma xoroobayo iyaduna umu walad noqon maysa addoonteedii caadiga ahayd bay ahaanaysa haddaynu tafsiilka gelinana aynu kala qaadnana iyadana waynu kala qaado marka halkaa maxaa noo muctamad in la kala qaadiyo tafsiilka saba maaha halkana tafsiilkiibaa gelaya oo hadduu musir yahay waxba umuwalad noqon mayso kolka ana umuwalad noqon maxaa ka dhalan hadhow marka daynta la gaadho waa la iibin lakin hadda ilan umuwalad lama iibin jirin umuwalad lama iibin jirin laakin waxaan leenahay umuwalad may noqonin maadaama ninkani uu sabool yahay xaqna uu ku tacalluqay waa la iibinaya oo dayntii baa lagaga bixinaya hadduu ladan yahayna umuwalad bay noqonayso hadhow lama iibin karo isaga maxaa laga qaadaya qiimaheedii baa laga qaadaya oo rahan loo dhigaya hadhowna markaa lacagtii laga bixin haddaba hal masalay ku kala duwan yihiin cidqigii iyo istiilaadkii waa maxay ilaa annaha se tani idaa biicat marka la iibiyo bacdamaa axbalaha markii uu ay uur u qaaday kadib haddii la iibiyo oo goormaa la iibin karaa sidee loo iibin karaa maana muwalad noqon ya muctamadkii markaynu qaadano miyaanay muwalad noqonayn hadduu mucsir yahay weliga ayaa laa soo jeed iska ilaal markaa mucsirka uu yahay ee aanu waxba haynin ma muwalad may noqonaysa muctamadka hataa markaan ugu socono dee may noqonayn marka maxaa la sameyn hadhow dhow waa la iibin ilaa anahaa idaa biicad haddaba marka la iibiyo bacda bacdamaa axbalahaa markan ixbaalku dhacayo maarata iyadoo uuraysatay haddana kadib la iibiyey uma malakaha dib haday milkigiisa ugu soo noqoto waa tii laga iibiyey kadib baa haddana ama loo soo hibeeyey ama waabu dhaxlay ama wuu soo iibsaday dib bay milkigiisii ugu soo noqotay dayntiina de waa laga bixiyey markii la iibiyey habata xukmu listiilaad maarata urqaadkii hore ayaa hadda saamayn yeelanayo imika bay dib umuwalad ka noqonaysa iyadoon uur dambaba qaadin kii hore ayay umuwalad ku noqonaysa oo mar dambe ma iibin kara wey ilan ilmay uqaadeen wa in biicat addoonubu haddana ka soo qaaday markii hore dee nin laga hadlayay ti masaladii hore laakin de maadaama uu jaariye ka hadlay wa in biicat unbu haddana masaladii hore intani daba socota wa in biicat bacda maa actaqaha hadday masaladu halkii hore tahay oo uu xoreeyey kolkuu xoreeyeyna xoreyntii aynu ka diidnay sida isagoo mucsir ahaayoo kale kadibna aynu iibinay deyntiina kaga bixinay markaynu iibinay kadib uu dib usoo iibsaday milkigiisa ku soo noqotay uma malakaa uu dib u yeeshay lam yahbut ilcidqu xoreyntii hore markii hore uu ku dhawaaqay macno male maxaa loo kala qaaday labada istiilaadkii horena waa la tixgeliyey oo saameyn buu yeeshay xor baa tahaydii uu marka hore ku dhawaaqayna saameyn ma yeelan waxaa la yihi ficil iyo qowl bay kala yihiin ficil iyo qowl bay kala yihiin qawlka haddii la buriyey saasuu iskaga baabaa laakiin ficilku dee maarata waxa weeyaan baabiin kuma kuma baabo waa la baab ficilka lama baabi'in karo in dee maaragtay wixii ka ratibmaya lagaa dhaafaa way dhici kartaa laakiin qofkii nabar kugu sameeyey miyaa la odhan kara maarata nabarkii muu samey kii nabarka sameeyey unbu ahaanay marka waxaa la yidhi alficlu aqwaa min alqowl qowlkii waa ka qawisan yahay sidaa daraadeed de laa yartaficu isaga laa yumkinu rafcuhu laa yumkinu rafcuhu isaga in la rafciyaa suuragal ma aha laakiin qowlka dee waa la rafcin karaayo cuquudiiba wa inaga fasakhna iyadoo wixii la kala ibsa la fasakhaa sow maha waxani wax qowl marka horeba ku rati ka dhashay ayuu ahaa waaya halkaana taa uga baxa waxaa hadda uu gelayaa ajinaayat lmarhuul iyo aljinaayatu caleyh waa laba qayb iyadoo lafteedu de waa masaail imika intaan aynu ku jirnoo dhami wa in actaqa ka soo bilow halkaa u maaragtay waxa weeyaan waa in actaqa ilaa iyo intaan nimika kusii jirayno iyo jinaaya jinaayat lmarhuul iyo aljinaaya cala lmarhuul waxaasoo dhami waa addoomihii kale suuragal maaha markaa waa fiqi aan da iminka jirin laakiin dee kitaabada inoogu qoranaynu baranayno addoonkii waa qof bani aadana kolkaa dee haddana waa la rahmaya kolkii la rahmo iyaa laga yaabaa inuu haddana dhibaatooyin geysto uu dadlaayo markaa midig waa kan daynta u haysta ee dee u rahman yahay kuwii uu laayeyna dee iyaguna <laughs> dhibaatooyinkan kale iyaguna u haysta markaa haddaba sidee la yeelaya haddiise isagii dhib loo geysto maxaa la samaynaya haddaba iminka wuxuu ku bilaabay dhibkii isagu uu geysanayo wuxuu yihi wain jana lmarhuunu camdan kii rahmanaa hadduu dhib geysto camdiya qof baa u dilay si camdiya u dilay uqtusaminu waa la qisaasaya oo qisaastii lagaga saamixi maayo wuu rahmanya oo murtahimkii xaq uma laha inuu yidhaahdo waar wuu i rahmanaaye haiga dilina waxaa laleeyahay kanaa kaa xaqle kan uu dilay iyaa kaa xaqleh maxaa yeelay adiga waxaagu waa dayn aad sayidka ku leedahay addoonka kuma rihidi layn sayidkaad ku leedahay dayntaada kanna de wuxuu ku ahaa un kalsooni un baad ka helaysay oo in maara dayntaadi aani kaa lumayn baad kalsooni ahaan ugu haysatay lakin isaga daynta laguma leh laakiin ninkan uu dilay xaqiisii isagaa toos loogu leeyy addoonkaa toos loogu leeyay waa loo dilaya maca salaama oo rahantiina meeday waa ku daysay isagoo si alla u dhintay un ka soo qaad marka hadday qisaasi waajibto oo dhib uu geysto waa la qisaasaya taasi waa qodob wa in janaa khaaan haddii dhibkan uu u geystay si kama ah oo ukas aanu ahayn oo qisaasi aanay ka waajibayninna biica fi ljinaayati dee dadkii waxa u waajibayaa magbay bay magtii yaa bixinaya addoonka mt addoonku wuxuu geysto magtiisa yaa bixiya da ma bixiso ilan xigto malehe addoonkii xigto male xataa haddii aabihii uu joogu xor yahay oo walaalihii oo xoraihi ay wada joogaan waxba xigto uma aha kan sayidkayina waxba xigto uma ahe de isagu wuu leeyahay wuu leeyahay una waa neef xoolo kale uu leeyahay laakiin xigto ma aha cid wax ka bixinaysaa ma jirto maxaa ula samayn waxaa la samayn waa la iibin waxaa la yidhahdaa jinaayadiisu waa calaa raqabati qoortunba iskaga duubaysa wixii maaragtay dhib u geysta ee markaa xoola waajibiya isagunbaa qoorta loogu duubaya deetana sidee looga far waa la iibinaya markii la iibiyo iyaa lacagtii lagu bixinaya jinaayada iyo dhibka u geystay haddaba wain janaa khaaan hadduu si khaaa dhib u geystana biica fi ljinaaya jinaayadii ayaa loo iibin marka la iibiyo waxaa lagu bixin horta dhibkii u geystay oo burtayinkiina waxa soo hara marka waxa weyaan baashi wixii laga bixiyo wixii soo hara ayaa loo dhigaya la waa raantaadi hadday waxba soo hari waayaan saasuu kugu daayo waaya taasina waa waa dhibaatadii isagu uu geysanayay weli dhibaatadii isagu uu geysanayay baynu kus ku soconnaaye wuxuu yidhi wain aqara calayhi sayidu haddii sayidkiisii uu ku qiro bijinaayati alkhata dhib markaa kama ah yaani dhibaato uu geystay oo kama ah qubila waa la aqbali qiraalka sayidka fi axadi lqowleyni labada qowl mid ahaani siduu leeyahay duuna alaakhari qawlka la aqbali maayu leeyay waa maxay ninkii addoonka ahaa iyuunbay qola tidhi nin buu naga dilay ninkan rahmanad haysataa intii aanu rahmin ba masalan intii aan la rahminba qof buu naga soo dilay ama markii uu la raamay kadibba de nafteeda waa dhici karaysa markaasaa deetana ninkii murtahinka ahaa ee rahmad rahanqaatihii wuxuu yihi waxba muudilin addoonkaygan aniga ii rahmani cidna muudilin arrintaasi waxba kama jiraan sayidkii baa la weydiiyo waa run buu yihi isagaa dilay si khaaa ayay ugaga dhacday buu yihi oh, isagaa dilay jinaayadina waa khaa oo maxay waajibinaysaa de waxay waajibinaysaa maal bay waajibinaysaa iyo in la iibiyo hadday waajibinayso qisaas iyadu taasi hadal male waa la aqbalayaa sayidka warkiisa markhaati labaad baa loo baahanaya di markaa markhaatigii kalena la helo de waa khalaas aba markhaati haddii la helo oo ku markhaati furaya inuu isagu ninkaan dilay de waa iyado qisaasteedi waa imanaysa laakiin markaan imika waa jinaayatulkhaii oo in la iibiyey keensanaysaa haddaba ma la aqbalaya qiraalkan sayidku macna ma samaynaya laba qowl baa ku sugan mid haa buu oo maxaa loo aqbalay dee isagaaba dhibaata ka soo gaadhaysahay hadduu qiray wax dhibi ka soo gaadhaysa dee haddaanu ogeyn muu qireen ila addoonkiisi intay leebiyaa lacagtiisiina qoladaa la siinayaa murtayinki isagu ma ogi buu arintaas arrintaas waxba kama jiraan qawl wuxu adaba sayidka hadduu garo arrintii waa la aqbalayaa waa la iibinaya ka labaad wuxu ley waa ka muctamedka ah may lama aqbalayo maxaa loo aqbali waayo waxaa laga baqayaa inay soo heshiiyeen arninka aynu la soo baxna oo inta la iibiye idinkana in yar baan idiin tuuri doonaa inta kalena waa idin siina waxaad tidhaahdaan dhib buu noo geystay qof dhan baabu naga dilay oo ninka magdhan dhan ku nool boqol halaada deetana marka la iibiyo waxoo dhan qaata kolka laydin dhiibana in yar ka goosta oo inta kale soo celi ninkana aan cidlo diro murtahinka ee maarata rahmadda haysta soo ma wax dhici kara maha waa arrin dhici karaysa haddaba maadaama tuhmadaasi ay jirto oo ninkani inuu ninkan la soo heshiiyey is ogol yihiin ay dhici karayso ilaa iyo markhaatiya la helo inuu ninkani nin dilay la dhiibi maayo la iibina maayo kaasaa muctamad halkaa waxaynu kaga baxaynaa dhibkii uu geysanayey marhuumku imikana dhibtii isaga loo geysanayey buu halkan kaga hadlo wuxuu yihi in juniya calayh haddii isaga dhib loo geystay tacallaqa xaqu lmurtahini bilarshi haddii isaga la dhibaateeyo ama la dilo ama gacan la gooyo ama wax lamida tacalaqa xaqulmurtahini ninkan murtahinka ee rahanqaataha ahaa ee rahmadda u haystay xaqiisii wuxuu ka lulanayaa uun bilarshi magtii la qaato haddii addoonkiiba la dilo u rahmanaa dee qiimaa ka waajibaya sawma qiimihiisi qiimihiisii marka la dhigo halkaasun baa loo dhigaya u rahmanaanayaa iska qaadan maayo sayidku oo maayo wixii adiga ku rahmanaa waa tii la dile lacagta dee aniga ale macasalaama may baa laleey halkii addoonku uu yaalay ayay lacagtii fadhiisanaysa haddii gacan laga gooyey oo uusaa ku bogsaday gacantii dee qiimaha barhkeed baa ka waajibaya waa la qiimeynayaa nus baa waajibay nuskii iyo addoonkii oo isla socda ayaa rahan ahaan oolaya oo sayidkii la siin maayo wain juniya caleyh haddii dhib loo geysto tacallaqa xaqu lmurtahin murtahinka xaqiisu wuxuu ku tacalluqayaa bilarshi arshiga waay wain xadaa min cayni lmarhuuni faaidatu lam takun xaala alcaqdi kalwaladi wاlabani wاthamarati fahuwa khaariju min arahni halkana masalada uu ka gelayaa waxa weeye zawaaid rahni waxaa la yidhaahdo zawaa'idu alrahn rahankii waxyaalaha kusoo kordha ee faa'iidooyinka ah wain xadaa hadday ka dhalata buu yihi ama ay kasoo darido min cayni lmarhuuni cayntii rahmanayd faa'idatun faaida hadday kasoo xasisho lam takun aan jirin xaalalcaqdi markii caqdiga la gelayay kal waladi sida inuu neef xoola ahaado uu dhalay oo kale ama dee addoonba ay ahaydoo ay markaa uur lahaydoo ilma ay dhashay marka ina inaga da hadday uur lahayd markii la rahmay taa naga saar laakiin iyadoon uur lahayd haddii intay uur qaaday ay markaa ilma dhasho ka soo qaad say doontaba ha u qaade lam takun xaalalcaqdi xaaladdii caqdiga faa'iide aan jirin iyaa dib ka timid kal weladi sida ilmo dhashay oo kale oo aan markii hore jirin calooshana ku jirin walabani iyo caanihii hadday riman neefkani neef riman u ahaa caanihiisi wahamarati iyo hadduu geed ahaa midhihii uu dhalayo fa huwa waxaasoo faa'iide ihi khaarijun min arahni ma rahmana digaagad baad rahantay iraham buu keens digaagadaasaan kuu rahma maalin walba beed bay dhalaysaa soo ma miyuu urursanayaa oo wuxuu odhanaya waa rahan may faa'iidooyinkaa munfasilka ah ee ka ba madax banaan ee ka baxaya wixii rahmanaa faa'iidadaas iyadu ma rahmanaa yaa qaadanaya dee raahinkii kii rahmay ee maaliga ahaa isagu waxaan iska lahaa iyaa qaadanaya oo maalin walba xabadiisa ayara ukuntaa isagunbaa maaragtay waxa weeye qaadanaya laguma qabsan karo taasina waa ta maxaa yeelay dee waa waa milkigiisii waa nita nitaaju milki milkigiisu wiii ka dhashay wey gurigii la kiray kiradiisii o kale adayaduna kuula mid taasina waa masalo masalada labaad waa mu-anu rahni qarashaadkii waxaan rahman ku baxayey yaa lagu leeyay wamaa yalzamu calى arahni rahanka wixii ka laazima oo min munatin ama min muanihi takaaliiftiisaa fahuwa calى raahini raahinkaa lagu leeyay neef xoolaa ah weeyaano calaf buu ubaahan yahay la siiyo yaa bixinaya dee ninkii lahaa aduu ku rahman yahe bixi ma soconayso aduu kuu rahman yahe bixi ma soconayse maaligii ayaa bixinaya xadiidkii aldahru yurkabu binafaqatihi wadaru yuxlabu binafaqatihi wa cala aladii yarkabu wayashrabu ama wayaxlibu annafaqatu xadiidku bukhaarigu ku jiro xoolaha maaragtay dhahri ama gaadiidkii waa la fuulayaa marku ida kaana marhuuna adahru yurkabu ida kaana marhuuna gaadiidkii rahmanaa waa la fuulayaa waa lagu intifaacaya isagoo rahman binafaqatihi nafaqadiisana waa la bixin neefkii caan maarata caanaha lahaana waa labanu yushrab waa la cabi ida kaana marhuunan binafaqati wa cala ladii yarkabu ka fuulaya wa yashrabu caanaha cabaya yani lisaya ayaa annafaqatu nafaqada lagu leeyahay ayuu xadiidku yihi markaa shaaficiya waxay loo jeeda waa raayinkii ciddan fuulaysa ee ku intifaacaysa ee maalaysa waa ninkii lahaa maaha murtayinka nafaqadiina isagaa lagu leeyahay oo isaga ayaa bixinaya ila waa xoolihiisii wاrahnu amaanaة fi yadi اlmurtayni fain halaka lam yasqط min اdayni shay-un halkana waa xukun kale oo waa maxay shaygan aad rahanta uhayso magdhowgiisa miyaa lagugu leeyahay oo gacantaadu ma yadu damaan baa mise waa yadu amaana ma amaano aada haysa uunbaa mise waa wax markaa haddii uu wax soo gaadhaan adiga lagu raacayo wuxuu yihi warahnu rahanku amaanatun ammaano uun weeyi fii yadi lmurtahini gacanta murtahinka intuu ku jiro oo wixii si alle ugu dhaca loo raaci maayo naafkii u rahmanaa sidii uu isaga hayey ee u dhaqaalaynayey ayaa qadarkii alla u iska dhintay de ilaahay baa dilay aniga dayntaydii sidii baan kuugu leedahay neefkii keen raantii keen dee wuu dhimantay neefkaagii abaaraa dhacay oo xoolihii go-ay ku jiro hadduu yidhahdo haddaba adna waxba iguma lihid waxyaan kuu dhiibay haddaanad haynin anigana waxba iguma lihid niyuu xaqu leeyahay maya xaquma laha maxaa yeelay waxaani waa ammaan alrahnu min raahinihi buu xadiidku ah alrahnu min raahinihi rahanku waxa uu markaa ka tirsan yahay oo yani waxa weeye lagu leeyahay khasaarihiisa kii markaa rahmay alrahnu min raahinihi yani xaggiisaas ayuu markaa u noqonaya ama laa yaglaqu arahnu min saaxibihi aladii rahanahu lahu gunmuhu wa calayhi gurmuhu sidaana waa maaragtay loo soo wariyey oo rahnigu kama xanibmo qofkii rahmaday kaasi waa maxay qolkuu lacagtiis ka soo bixin waaye ma odhanaysid waa iska qaatay aduu lacagtiis ka soo bixin waayo inaad tirad waan la wareegi marka qaarkood taasay ku ohanayaan la wareegeyna dad iska soo bixin weydo waan la wareegeyna wixii ku rahmanaa waan la wareegeyna waxaa la yidhahdaa ma jirto laa yaklaqu rahnu min saa min raahini lahu qurmuhu wa calayhi qurmuh faa'iidadiisana isagaa le khasaarihiis iyo halaagiisuna isaga ayuu ku dhacayaa weeyi xadiid mursal waaya wuxuu yihi haddaba warahnu amaanatu fii yadi lmurtahini ninkaa murtahinkaa gacantiisa wuxuu ku yahay amaane ayuu ku yahay fain halak hadduu halkaa ku dhinto si alla u dhinto lam yasqut min dayn shayun dayntii waxba ka dhici maayana sideedii bay ahaanaysa dayntii sideedii iyay ahaanaysaa waktigeedii waa lagaa doonay wuxuu ku soo wa in ikhtalafa fii raddihi falqowlu qowl raahini maa yamiinih hadday isku khilaafaan alikhtilaaf fi radd markay isku qabtaan waan soo celiyey iyo soo celin waa rahankii keen sawnigii kuu dhiibay imaad dhiibin aniga waxba kaamaan qaadin waar waanigii kuu soo celiyey rahankaaga ee dayntaydi isii wuxuu yihi falqowlu qowlu raahini raahinka ayaa warkiisa la qaadan maa yamiin intuu dhaarto isagunbaa ku dhaaran inaanu waxba soo ceshinin wallahi inaanad waxba ii soo celinin ayuunbuu ku dhaaran kadibna isaga ayaa warkiisa la qaadan ninkan markaa waxaa laga doonaya inuu meel ku sheego rahankii haddii kalena de magdhowgiisa uu bixiyo ilan mu odhan si alluu u dhintay si alla wixii u dhintay lama weydiinay laakiin imika tani de meeshii dayac iyo dafiraad baa ka muuqata marka kol haddaanu si alluu u dhintay odhanin ama waa dayacay ama wuu dafirsan yahaybe waa inuu iska bixiyo qiimihiisii nusakda qaar baa halkaa wax yaroo kale kusii dari jiray waxba kama jiraan meel alla meel ay ka keeneen lama yaqaan maktuudaadkana kuma jiraan inkasta hal maktuudo meel yaroo tacliiqa ay kaga taalo hadal markaa saxa ma aha halkaas uu ku joogaa kitaab الrahni wslى اllahu waslm alى nabiyina mxamedi wallahu aclam hadday dhimato digaagadii buu yihi waxaana uu joo waxaana u jooga digaagad yar ay dhashay bacd rahn <laughs> digaagadii rahman hadday dhimato digaagad kale keen lama odhanayo qof qofka lama odhanayo wixii rahmanaa hadduu baaboo rahan kale keen xaq looguma laha markaa diyaagadii u rahman haday dhimatay khalaas de wixii kale waa laga soo kaxaynaya dhasheeda isagu ma laha gaarigii hadduu kireeyo wuu duugoobayaa markaa seebay ugu banaanaanaysaa istikdaamkii de wuu duugo kol hadduu sii jiraba shay kastoo sii jiraaba uu duugoobaya dharkii lamid maaha gaarigu xataa hadduu halkaa iska yaallo oo aan maaragtay eh, lagu adeeganaynin wuu duugoobaya marka duugowgani waa wax de waktiga ku socdo weeyaan eh, qofkii laga xanibi maayo intifaaci laga xanibi maayo waa loo daynaya waa loo ogolay inuu de meelo rafa iyo baa dee loo diiday wixii markaa iska caadiyahe aan markaa dhibaato u geysanaynin ayaa loo ogolay neefkuu rahmay hadduu bahal cuno ka waran dee waa waxaa si alla udhintay maanayse alla dhimashadu kamid ahayn tacadadat ilasbaab walmowtu waaxidu inuu xanuun ku dhintay iyo inuu bahal ku dhinto waa isku midu wain rahana samarata qabla budubi salaam min gayri qad jaaza fiha sahih qabli liana kawna halaaki laa yasqidi dayn waxaa iga yar dhaadhici weyday tacliilka waayo dayntu inaanay dhacayn suwartii hore ayay kala siman tahay waxaa u dheer haddii midhihii baaba-aan ujeeddadii rahanka ee ahayd in hadhow lagala buxo dayntii waa la waayayaa markaa maxaa loo yidhi jaaza waa su-aal fiican laakiin arrintu halkay ka socoto faham iminka iyagu uma jeedaan masalada lagama soo reebayo maa yasrucu ilayhi اfasaad wixii fasaadku uu kusoo degdegayey lagama soo reebay midhuhu inay fasahaadaan iyo inaanay fasahaadin kee badan ya hadday fasahaadayaan inay fasahaadaan badan ta cida wax beeri lahayd midhuhu inaanay fasahaadin baa badan oo markaa iyagu ma aha halkii maa yusr halk wuxuu doonaya inuu suwartii maa yusricu ilayhi fasaad iyo kuwii uu geliyo markaa midhuhu inaani fasahaadin baa badan oo xagga intay geedka ku yaalaan ilaa intay bisiirkooda gaadhayaan inay debad qabaan baa badan oo xaggaa ma gelayaan iibka waa laakiin waa iibkooda la diiday maxaa iibka loo diiday iibka waxaa loo diiday inay aafa ku timaadaa dhici karta wax dhici kara weeyaane maaha inay haalib tahay maaha laakiin waa wax dhici kara oo weliba ixtimaalkeedu uu badan yahay badbaadaduna ka badan tahay weeyaan ila shaygaasi wuu badan yahay macnaheedu maaha cagsiga wuu ka badan yahay maaha eeg inay dhibaata soo gaadha midhuhu intaanay bislaan waa arrin badan inay badbaadaanna waa ta ka sii badan soo arki maysi haddaba dhibaatadaa dhacaysa awgeed baa baycii loo diiday oo qofkii hadduu iibsado wixii oo la idhah taasaan waan kugu wareejiyey takhliyadii la sameeyo hadhowna wixii iman jiray diiritimaadaya ayaa yaaximadaaba wixii uu baabo ninkan lacagtiisii dee wax la dhaafsaday meesha ma yaalo bima yastaxilu aadum ara'ayta in adhab allahu hamara bima yastaxilu axadukum maala akhiihi markaa xoolaa meeshii ku baaba'aya oo ninkan lacag buu bixinayaa waxbana muu qaadan markaasaa markaa iibka saasaa loo diiday rahantii laakiin dhibaato ka soo gaaraysaa ma jirto waa loo rahmay haddaan loo ra loo rahmiyo haddaan loo rahmin walba dayntiisii waa in la siiyo markaa midhihii ama ha baaba'aan ama ha fasahaadaani dayntiisii marnaba ma khasaarayso baynama kan kale lacagtiisi uu khasaarayeydi hadday midhihii ka xumaadaan lacagtiisiibuu khasaarayo waxba la-aan ku baxaysa marka halkaasay ku kala duwan baa laleeyahy waxaan u malaynayaa in ay dee nabcan ma caddaata inta ay ka badan malaha kari maayan mal leeyahay ha waa bani aadano waa mukelif waa mukelifba oo de ataa takaaliiftii waajibaadki sharciga iyaa saaran oo waa tan ataa qisaasti nimaka hadduu awr awr dilo cidina qisaasi mayse la ohan maayo <laughs> la la maayo waa awrki awrkaagi hala dilo laakiin addoonkii hadduu addoon dilo dee waa la dilayaa oo de waa bani aadano waa mukelif marka takliifkanaa keenaya